ow tankiirihi la nakirayntiisuu ku raacaa waa shantii matnigan ku soo marnay shantii oo ibnulaajuruumi uu yidhi annactu taabicun lilmanquuti fii rafcihi wa nasbihi wa intaas shantiiyu wuxuu ku soo koobay moxamed muxidiin cabdulxamiid annahu yatbacu mancuutahu fii icraabihi wa fii tacriifihi aw tankiirihi sababtoo ah rafcihii iyo nasbihii iyo khafdihii waxay isla soo galeen fii icraabihi icraabku ku raaca icraabkii ku raaca nactigu mancuudku icraabka ku raaca haddii mancuudku rafcisan yahay nactiga waa la rafcina haddii mancuudku nasbisan yahay nactiga waa la nasbina haddii mancuudku khafdisan yahay nactiga waa la khafdina nactigu mancuudku ku raaca icraab waa intaas annahu nactigii yatbacu waa raaca mancuudta mancuudkiisa fii icraabi icraabkiisuu ku raacaa wa fii tacriifii la macrifayntiisuu ku raacaa aw tankiirih la nakirayntiisa hadduu mancuudku noqdo macrifo nactigu waa inuu macrifo noqdo uu noqdo mancuudku nakiro waa inuu nactiguna nakiro noqdo marka shan laba ka miduu ku raaca rafco nasbo khafdo macrifo nakiro shantan labuu qaadana mancuudka ka badan ma qaadan karo halkii mara mar walba labuu qaadana sababtoo awjulicraab miduu qaadan kara rafco nasbo khafdo laba ka mida islama qaadan karo macrifiyo nakirana hal islama qaadan kara miduu qaadana mancuudku marka shantan labuu ka qaadana labadaasuu ku raaca nactiguna labaduu ku raaca sawaaun waxaa isku mid ah akaana nactigu ahaaye xaqiiqiyan mid xaqiiqa loo nisbeeyey am sababiyan ama mid sabab loo nisbeeyey waa isku mid shantaas mancuudka waa ku raaca nactigu hadduu xaqiiqi yahay shantan laba ka miduu mancuudka ku raaca nactigu hadduu sababi yahay shantan laba ka miduu mancuudka waa ku raaca dhinacaas waa iskala mid marka nactiga xaqiiqiga waa iskala mid wa macnaa haadaa hadalkan macnihiisa anow shaamiye eh in kaana almancuutu mancuudku hadduu noqdo marfuucan ku la rafciyey kaana nactu nactuguna wuxuu noqona marfuucan ku la rafciyey dii mancuudkii kii la sifaynaayey uu yahay isim rafcisan nactigana waa la rafcina waa waajib inuu ku raaca naxwu xadara muxamadunaa yimid hadda muxamedaa la rabaa in la sifeeyo muxamedkaasoo alfaadilu oo fadliga leh alfaadilu waa nacti man muxamedna waa manquut waa minkii la tilmaamayey muxamed icraabtii wuxuu qaatay rafco muxamadun ila waa faacilkii xadare waa faacilkii xadara khalaas alfaadiluna waa ku raaca wax kale ma banaan lama dhihi karo xadara muxamedun alfaadila ma la dhihi karo alfaadili mxamdkaasoo alfaadilu uu fadli leeyahay abuuhu miaalkaanu dambe xuya waa nacti sababiy kii hore xuu ahaa nacti xaqiiqi labadii misaal ku siina kan hore waxaa leedaha xadaran muxamedunaa yimid muxamedkaasoo alfaadilu fadli le huwa muxamed alfaadil waa nacti xaqiiqi damiir mustatiro maxamed u laabanayo rafcisana kan dambena xadaran muxamedunaa yimid mxamedkaasoo alfaadilu uu fadli leeyahay abuuhu aabihiis kanana nactigii sababigaa waa isku mid mid walbaaba mancuudka craabta waa ku raaca macrifiye nakirana midku noqdu ku raaca hadda muxamed waa macrifo waa ism calam alfaadiluna waa macrifo ashaasuu ku macrifiyey wain kaana mancuutu mancuudku hadduu yahay mansuuban kula nasbiyey kaana nactu nactiguna wuxuu noqona mansuuban kula nasbiyey mancuudku hadduu yahay mid la nasbiyey nactigana waa la nasbina naxw ra'aytu muxamadan aan arkay muxamedkaasoo alfaadila oo fadlile huwa muxamed muxamadan waa la nasbiyey maxaa ilaha mafcuul bigii ra'aa khalaas nactigiina ku raac muxamed waa macrifo maxaa ilaha waa calam waa magac qof gaara loo dejiyey ee dadka o aw ra'aytu muxamadan muxamadaan arkay muxamedkaasoo alfaadila uu fadli leeyahay abuuhu abiis waa nactigii sababigaha wain kaana almancuutu hadduu yahay makfuudan kula kafdiyo lahoos dhigay kaana nactu wuxuu noqonaa makfuudan kula kafdiyey haddii mancuudku yahay mid la kafdiyey nactigu waa ku raaca naxwu nadartu ilaa muxamadin muxamadaan fiiriyey mxamedkaaso alfaadili fadliga le huwa mamd huwa mxamed mxamedin waa la afdiyey mancuudka ayr ilaa gasho xaraf jaaraa galay alfaadili waa ku raacay waa nactigii xaqiiqiga aha damiir mustatira u laabanay mxamed u rafcsana amase nadartu waa fiiriyey ilaa muxamedin mxamedaan fiiriyey muxamedkaasoo alfaadili uu fadli leeyahay abuuhu aabiis hal misaalaan icraabayna halkaa misaal waxaanu icraabayna inta kale in la wada fahmo fiiri haddee nadartu ficlu wa faacilun ilaa muxamedin ilaa xarfu jari muxamedin ism majruuru bilah wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani binadara alfaadili صifatu muxamedin وصفة المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الفاضل اسم فاعل يعمل عمل فعله يرفع الفاعل أنكم درينا انت كلا ولا يبغى يقان آه الفاضل marka aan sheegno alfaadil in laga sifeeye maxamed aanta ku laaban la lena alfaadili ismu faacilin yacmalu camala ficli fadula fadliyuu lahaaday ficilkaas ismfaailkiisi wey ficil kasta ismufaail sida badan afcaasha weliba tasarufta ficil badankood waxay leeyihiin ismfaacil daraba daaribu akrama waa karaameen mukrimu qatala qaatilu qaraa qaariun ismfaacilay leeyihin marka waxay leedahay alfaadil ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila abuu faacilu faadil wey waa faacilki marfuucu calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu min alasmaa اkhamsa ma naada fi xarfin min xaraka abuu mudaaf laha damiiru mutasilu mabniyu cala dami fi maxali jarin mudaafu ilayh dhammaan waa lagaa rabaa marka raab alfaadilun baa ku ism faacil sida loogu dhawaaqayo markuu camal falaya kaa dhimaneed inta kale awalaa lagugu lahaa dayn ahaan lagugu lahaa oo ammaan ahaan horaa lagugu dhiib wain kaana almancuutu mancuudku hadduu yahay macrifatan kaana nactu nactiguna wuxuu noqona macrifat mancuudku hadduu macrifo yahay nactiguna macrifu noqona waa mialadan hadda soo wadnoo dhan kamaa fii jamiici اlamilati sida miaalada dhammaantood ku sugan miaalada asaabiqati soo hormaray miaalada soo hormaray dhammaan sida ku sugan waa noocaas wain kaana mancuutu hadduu yahay macrifatan kaana nactu nactigu ahaana macrifatan kamaa fii jamiici amilati sida miaalada dhammaantood ku sugan amilada asaabiqati soo hormartay wain kaana mancuutu mancuutku hadduu yahay nakiratan nakiro kaana nactu nactigu wuxuu noqonaa nakiratan nawo ra'aytu rajulan ninaan arkay rajulku caaqilan caqli leh huwa rajulku fiiri hadda rajulan waa la nasbi maxaa waa mafcuul bihi ra'a waa mafcuul bihi caaqilan waa sifadiisiiy nasbadiiu ku raacay waana nacti xaqiiqi oo caaqila markaad rabayda maxaa leedahay caaqilan صifatu rajul wa صifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu naصbihi fatxatu daahiraة fi akhirih markaas le wahuwa ismu faacili yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila وفاacلhu ضمير مsتر جawاaزا تقدر huوa يxuud عalى الrjل nactiga xaqiiqiga ah saas aw raaytu rajulan inaan arkay rajulko caaqilan uu caqli leeyahay abuuhu aabihiis ra'aytu rajulan aan arkay rajulko caaqilan uu caqli leeyahay abuuhu aabihiis ra'aytu rajulan rajulan waa mafcuul bihi waa la nasbiyey waa mancuudkii nactigii waa ku raacay caaqilan waana nactii sababiya haylaysin daahiru rafcista uma in kaana nactu nactigu hadduu yahay xaqiiqiyan zaada wuxuu kala siyaala calaa daalika shanta la soo sheegay annahu nactiga xaqiiqigaa yatbacu waa ku raaca mancuuta mancuudkiisa fii tadkiirin lab laga dhigidiisa aw taaniisii la dhadigayntiisa wa fii ifraadii la kaliyeelidiisa ow tasniyati la labayntiisa ow jamcii la jamcintiisa nactiga sababigaa mancuudkiisa wuxuu ku raacaa shantaas wax kaleeto shardi ma wax kale looma shardiyo shantaas ayuu laba uga raacaa nactiga xaqiiqiga shantan laba uga raacaa shan kalena laba uga raaca tobanuu laba afar uga raaca shan u gaara nacti xaqiiqigaha marka wey shantaas nactiga xaqiiqiga shantii lasoo sheegay laba ka miduhu mancuudka ku raaca shan kalena laba ka miduu ku raaca sidaas daraaddeeda nactiga toban shay afar ka midu ku raaca mamcuudka waatana shanta u gaarkaa nactiga xaqiiqiga waxay tahay mudaker iyo muanas labadaas mufrad muane jamac waa shantaas isimka oo mancuudkaa mudaker iyo muanas miduu noqona hal mar ma noqon karo labadaas miduu noqona soo ma midku noqduu ku raaca mufrad muane jamac saddexdaas miduu noqonaa isimka mancuudka hal mar ma noqon karo laba ka mida sooma saddexdaas miduu noqonaa kuu noqduu ku raaca marka waa shan kale tadkiir taaniis ifraad tasniya jamac shantan laba uga raaca shantan iyo shantii hore isku dar marka toban afar ka miduu ku raaca leedaba macfiga xaqiiqa mancuudkiisa muxuu ku raacaa toban afar ka mida afar shay oo wuxuu ku raaca oo toban ka mida waa kaasa wain kaana almancuutu mancuudkii nakiratan hadduu ahaado mm, uma in kaana nactu nactigu xaqiiqiyan hadduu yahay zaada wuxuu kala siyaadaa calaa daalika shantii lasoo sheegay shantii hadda lasoo sheegay oo la yidhi mancuudkiisuu ku raacaa shantii wuxuu kala siyaadaa annahu nactiga xaqiiqigaa yatbacu waa ku raacaa mancuutahu mancuudkiisa fii tadkiirihi la labayntiisa Ah, haddii mancuudka mudakar laga dhigo nactigana mudakara laga dhigaa aw taniifi la dhadigayntiisa hadii mancuudku uu dhadig yaho muanaf uu yahay nactigana muanafa laga dhigo wa fii la keliyeelidiisa hadii mancuudku mufrad yahay nactigana mufrad laga dhiga aw tasniyati la labayntiisa haddii laba laga dhiga mancuudka uu musano yahay nactigana musana laga dhiga aw jamcin mancuudka la jamcintiisa haddii mancuudka la jamciyo jamc uu yahay nactigana jamc inuu noqdaa laga raba wa macnaa daalika hadalkaas macnihiisa annahu shaamiya in kaana almancuutu mancuudku hadduu noqdo mudakaran lab kaana nactu nactiguna mudakaran labuu noqona naxw ra'aytu waxaan arkay muxamadan muxamed muxamedkaasoo alcaaqila caqlile huwa muxamedka محمد سddxdii awjuااعراab mxuu qaatay rفco نصbo hafdo mxuu qaatay نصbo alcaaqila waa ku raacay saddexdaas xagga naga dhig macrifo iyo nakira ku yahay mxamed macrifo alcaaqila waa macrifo waa ku raacay mudaker iyo muanaf maxamed kee yahay mudaker alcaaqila waa ku raacay mufrad musana iyo jamac kee yahay alcaaqila waa ku raacay toban afar ka mida toban afar ka wain kaana mancuutu mancuudku hadduu noqdo muanaan kaana nactu nactiguna wuxuu noqonaa muanaan naxwo ra'aytu faatimatan arkay faadumadii almuhadabata la edbiyey hiya faadumada ah, wa mafcuul ra'aytu ficlu wa faacilu mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi farxatu daahiratu fi akhirihi almuhadaba sifatu faadima وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره المهذبة اسم مفعول يعمل عمل فعله yarfacu naaib alfaacili naaibfaacilu qaadana ism mafcuul ficil majhuulaha laga keena ficilka majhuulka muxuu qaadan jiray naaibfaacil ism mafcuul haddaad maqashana ficil majhuulaha laga keena naaibfaacilu qaadana marka waxaa tia almuhadaba ismu mafcuuli yacmalu camala ficlihi yarfacu naaib alfaacili ونaaئباaل ضميir مsتr jawاaزa تqdir hiy تcud عalى فاadm dmيir mstr oo فاadimo u laabanayo rafcisana hadda فiiri marka فاadimta سddexdii awjul احrاab maxay qaadatay نصb almhadabata waa ku raacday فaadima macriفo iyo nakira waa kee waa macriفo almhadabata waa macriفo faadimo mudkr iyo muanaf waa kee waa muanaf almuhadabata ta'daasa ku jirta waa muanaf mufrad muane iyo jamc faadima waa kee mufrad almuhadabata waa mufrad toban afar ka mida isku raaceen waa nacd xafidin wain kaana almancuutu mancuudku hadduu yahay mufradan kaana nactu nactigu wuxuu noqonaa mufradan kamaa ra'ayta sida aad ku soo aragtay fii haadayni اlmisaalayn labadaas misaal raytu maxamadan alcaaqila raytu faatimata almuhadabata sidaad ku soo aragtay wain kaana almancuutu mancuudku hadduu yahay muanan kaana nactu nactiguna muananu noqona naxwo ra'aytu lmuxamadeyni labadii muxamed aan arkay labadaas muxamedo alcaaqilayni oo caqliga le fiiri ah, labadaas muxamedo alcaaqilayni oo caqliga leh oo caqliga leh soo ma jeedin hadda maxaa leedahay ra'aytu ficlu wa faacilun almuxamadayni mafcuul bihi mansuubun wa calaamatu naصbihi alyaa almaftuuxu maa qablahaa almaksuuru maa bacdaha niyaabatan can اfatxa lأnnahu muhanan manaba fii xarfan an xaraka wanuunu ciwadun can itawini fi ismi mfradi alcaaqilayni صifaة muxamadin wa صifaة lmansuubi mansuub wa calaamatu naصbihi alyaa almaftuuxu maa qablahaa almafsuuru maa bacdaha niyaabat can fatxa liannahu muhanan ma naba fii xarfun an xaraka wa nuun ciwadun can itanwiini fi ismi lmufradi alcaaqilayni alcaaqilayni ismu faacil yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila wa faacilhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu ala humaa وفاaعله ضمير مستطر جواaز تقديره هما هما yacuudani calى اmuxamadayn wain kaana marka hadda waxaan rabnaa almuxamadayni owjulexraam muxuu qaatay nasbo alcaaqilayni waa ku raacay almuxamadayni macrifiya nakira maxay qaateen macrifo alcaaqilayni waa ku raacay mudakr iyo muanas mudakr wey muxamadayn soo maahan alcaaqilina waa ku raacay mufrad iyo musane iyo jamac muxamadayn waa maxe musane alcaaqilina waa ku raacay nabad wey wain kaana almancuutu mancuudku hadduu noqdo jamcan kaana nactu nactiguna jamcunu noqona mancuudku hadduu jamc noqdo nactiguna jamcu noqona naxwo ra'aytu rijaala raggii badnaayaan arkay raggaasoo alcuqalaa'a oo caqliga ra'aytu waxaan arkay alrijaala raggii badnaa ayaan arkay raggii badnaa ayaan arkay raggaasoo alcuqalaa caqlila ra'aytu ficlan wafacilun alrijaala mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqiri alcuqalaaa sifatu rijaal wa sifatu lmansuubi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi alcuqalaa ismu faacilin yacmalu camala ficlin yarfacu lfaacila wafaaciluhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiruhu hum yacuuduuna l rijaal waay haddii kale yacuudu aad iska leedaha damiirkaad u celinaya yacuudu aad leedahay yacuudu cala arijaal hadda waxaa leedahay alrijaala awjulexraam muxuu qaatay nasbo alcuqalaa waa ku raacay alrijaala macrifiyana kale wxuu qaatay macrifo alcuqalaa waa ku raacay alrijaala mudakariya muanaf muxuu qaatay tadkiir alcuqalaa waa ku raacay jamc mufrid musane alrijaala muxuu qaatay jaamac alcqalaa waa ku raacay nactiga xaqiiqiga meequu ku raacaa mancuudkiisa afar toban ka mida haa toban shay afar ka mida ma la fahma intaas ka soco haddaad fahamtay ama nactu nactiga nactiga asababiyu sababka loo nisbeeyey fa inahu nactiga sababigaa yakuunu wuxuuba noqdaa mufradan mufrad daa'iman weligiis weligiis ba mufradu iska noqdaaba isagu mufrad iska noqona hadduu rabo mancuudkiisu ha noqdo musane iyo jamc dan kama leh hadday mancuudku hadduu mufrad yahay isagu mufradu noqona hadduu mancuudku musane noqdo mufradu jooga hadduu mancuudku jamc noqdo mufradu jooga isaga mufradnuu iska jooga mancuudku wuxuu rabaa noqdo hadday rabana way iswaafaqeen hadday rabaan iskilaafi karaan macne shardi maaha inuu inuu ku waafaqaa xagga tasniyada iyo jamca xagga tadkiirka iyo shaqa iskumada ama nacatu nactiga nactiga asabiyu sababka loo nisbeeyey fa inahu nactiga sababiga yakuunu wuxuu noqdaa mufradan daa'iman weligiisba walow kaana manquutu manquudkiisu haba noqdo musanan ow majmuucanba ha noqdo walow kaana manquutu mancuudkiisu haba ahaado musanan musane ow majmuucan kula jamciya ha noqdo taqulu waxaad leedahay raaytu waxaan arkay alwaladayni labadii caruur labadaas caruuro alcaaqila uu caqliga leeyahay abuuhuma aabood fiiri ra'aytu waxaan arkay alwaladayni labadii waladaan arkay labadaas waladoo alcaaqila uu caqliga leeyahay abuuhuma aabood ra'aytu ficla wafaacil alwaladayni mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi alyaa almaftuuxu maa qablaha almaqsuuru maa bacda niyaabata can fatxa liannahu musanan ma naba fii xarfu min xaraka wa nuunu ciwadun can itawini fi ismi lmufradi alcaaqila sifat lwaalid sifat lwaladayn fiiri alcaaqila sifat lwaladayn wa sifat lmansuubi mansuub wa nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri alcaaqila ismu faacil yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila abuu faacil caaqil marfuuc wa rafci alwaaw niyaabata can idama linahu min alasmaa اhamsa manaba fii xarfi min xaraka eh, eh. abuu mudaaf humaa damiiru mutaصil mabniyu calaa sukuni fi maxrijin mudaaf ileyh hadda fiiriya marka alwaalid alwaladayni alwaladayni waa mancuudkii o jawlraam muxuu qaatay nasbo calaamadiisi waa ya ilaa waa musanne alcaaqila waa ku raca waa la nasbi laakiin calaamadiisu waa fatxa ilaa waa mufradi macrifiya nakiro alwaladayni waa maxay waa macrifo alaa ku jirta alcaaqilna waa ku raaca alwaladayni mudakar iyo muanas waa maxay waa mkr alcaaqila hadda kuma raacin waa isku soo dhaceen wada iyagoo ku socda iska soo dhacen hadda fiiri ama waddadan iskaga soo socda cashar ku soo socda mid meeshaas beroon u socda haddaad waddada iskaga dhacda ma wada socoteen ma wada hadda fiiri alwaladayni waa mkr alcaaqila waa mkr meesha isku arkeen maahane ma wada socon macnaha shardi maaha in isku raaca waaa la muwaafaa le meesha isku arkeen hadday rabaan wa iskhilaafi karaan shardi maahan marka inay iswaafaqaan waayo alwaladayni mufrad muana iyo jamac waa maxay waa muane alcaaqila mufrad wey waa ku khilaafay soo ma jeed ah, hadday rabaanna wa isku soo dhici karaan ah, hadday rabaanna wa isku soo dhici karan wa iswaafaqi karaan laakiin waxneedu waa maxe inay mufrad iyo muana iyo jamc isku waafaqaan shardi maaha waa isku khilaafi karaan mudakar iyo muanasna inay isku waafaqaan shardi maaha hadday rabaanna wa isku waafaqayaan darhaba ma isku khilaafaya shardi ma shardi ma wa taqulu waxaad leedahay ra-aytu waxaan arkay alwlaada caruurtii caruurtii alcaaqila oo caqliga lahaa abuuhum aabbahood ra-aytu waxaan arkay alwlaada caruurtii caruurtii alcaaqila oo caqliga leeyahay abuuhum aabbahood ra-aytu wa faacilun alwlaad mafcuul bihi mansuuq وcلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في akhره الcاaqلة صفة الأwلاad وصفة المنصوب منصوب وcلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في akhره halkaas markaa joogta waa leeda alcaaqila ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila abuu faacilu caaqil marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can اdama liannahu min alasmaaءi اhamsa maa naba fiihi xarfan xaraka abuu mudaaf hum damiiru muttasilu mabniin calaa sukuni fi maxali jari mudaafu ilayhi hadda naxawshaahidkii fiiri marka nactiga sababiga meequu ku raaca mancuudkiisa laba shan ka mida shan shay laba ka mida shan shay laba ka mida labadii fiiri alwlaada wey mancuudkii owjulaxraam muxuu qaatay nasbu alwlaada alcaaqila waa ku raacay macrifiyo nakiro alwlaada muxuu qaatay macrifo alcaaqila waa ku raacay khalaas wax kale lamaba shardiyo wax kale lamaba shardiyo hadda mudakr iyo muanaf mudakernibay isku waafaqeen waa isku soo dhaceen shardi ma shardi ma mufrad iyo muane iyo jamac mancuudkii waa jamac nacfigiina waa mufrad iri ifraadkaasuu laasiima maaa l in isku raacaan shardiga shantan lama shardiyo inay isku raacaan wayatbacu waa raaca annactu nactiga nactiga asabadiyu sababka loo nisbeeyey maa bacda waxa ka dambeeya fi tadkiiri labaynta aw itaniisi dhadgeysta xagga fiiriya horta ifraad tasniyo iyo jamac waxaa lagu yihi nactiga sababiga weligiis ifraad ku laazima wax ka horeeyana jamacnimo kuma raaciyo musani wax ka dambeeyana kuma raaco nactiga sababiga ifraad tasniyo jamac saddexdaas kee laazima ifraad waxa ka horeeya kuma raaco jamac iyo jamac iyo musananimo waxa ka dambeeyna kuma raaco isagu mufraduba laazima waxa ka horeeya mancuudkiiya wuxuu noqon karaa musanif wuxuu noqon karaa jamac wuxuu noqon karaa mufrad dan kama le mufrad isagu laazima waxa ka dambeeya waa wax uu rafcisanayo waa marfuuciisii wuxuu rabaa noqdo mufradu noqon karaa musanu noqon karaa jamcu noqon karaa ku raacin isaga weligiis ifraadu laazima maxaa soo haray tadkiir iyo taaniis waxa ka dambeeya ku raaca mancuudka kuma raaca faacilkiisu ficilka fiili ficilka marka faacilkiisu muanas noqdo maxaa la samayn jira calaamtaaniis soo laguma dari jirin ficilka hadduusan muanas ahayna soo lagama dari jirin isim faacilku waa lamid ficilkiiu lamidi faacilkiisa marfuuciisu ku raaca marka tadkiirka iyo taaniiska sida ficilkuba ugu raacay ficilka haddii faacilkiisu muanaf yahay calaamada lagu daro hadduusan ahaynna waa laga daayay ism faacilku ficilkiu la mid waxa ka dambeeya uu rafcinayo fiirina ama faacil haba ma faacil haba haddii uu yahay muanaf waa la tamiisina calaam tamiisa lagu dara haddii uu yahay mudakkar waa laga dayna marka tankiir iyo tamiisi uu ku raaca nactiga sababiga maa bacda waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya ku raaca wayatbacu waa raaca annactu nactiga nactiga asababiyu ee sababka loo nisbeeyey maa shayga bacdahu gadaalkiisa ku sugan waa marfuuciis maa bacdahu waa marfuuca uu rafcisanayo isimka uu rafcisanayo wy isimkaas ama waa faacil ama waa naa faacil maa bacdahu waxaa loola jeedaa isimka uu rafcinayo ku camalfalayo oo ka dambeeya kaasaa loola jeeda fi tadkiiri labaynta iyo awitaniisi ladigaynta taquul waxaa leedahay ra'aytu waxaan arkay albanaati gabdhihii gabdhihii alcaaqila caqliga uu lahaa abuuhuna aabbahood iiri abuuhuna aabbahood hadda fiiri ra'aytu ficlu wa faacilun albanaati mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi kasratu daahiratu fi akiri niyaabatan can اlfatxa لأنه جمع المؤنث الصالح معنى فيه حركة عن حركته العاقلة صفة البنات وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في أخيه اسم فاعل يعمل عمل فعله يرفع الفاعل abو فاعل العاقل مرفوع وعلامة رفع alwaaw نيaaبة عن dm لأنه من الأسماء الخمسة mn في حرف من حركة abu mdaa huna damiir mتصil mbniy alى اaتح في maal j mdaaf ilay hadda iiri alcaaqila waa nactigii mancuudkiina waa albanaat awjulraab albanaati muxuu qaata awjulraab nasbo alcaaqila waa ku raaca waa nasbisanya waa la nasbiye laakiin calaamatu nasbaha kala duwan midna waa jac mursalima waxaa lagu nasbinaa kasro midna waxa weya waa ism mufrad waxaa lagu nasbinaa sadxo laakiin waa iswaafaqsan yihin waa mid mansuub iyo mid mansuub awjulcraab waa ku raac macrifadiya nakirana albanaata waa macrifo alcaaqilana waa macrifo waa ku raac labadaas awalba shardihe fiiriya xaggii fiiriya xagga fiiriya haddeed tacniif iyo tadkiir banaat waa jamci bintin soo maa waa muanaf alcaaqilana waa mudakr soo ma jeedin iskuma raacin ifraad tasniyo jamac albanaat waa maxay waa jam waa jam alcaaqilana waa mufrad laakiin tadkiirka waxa ka dhambay ku raaca hadda alcaaqila waa mudakr soo maaha faacilkiisa mudakra abuu soo mudakr maaha waxa ka dambeeyu ku raaca waxa ka dambeeya mudakr saasuu mudakr ku yahay asagu wa taqwana ra'aytu waan arkay alwlaada caruurtii caruurtii alcaaqilata ay caqliga laheed ummuhun ummuhum hooyadood ra'aytu waxaan arkay alwlaada caruurtii caruurtii alcaaqilata caqliga ay laheed ummuhum hooyadood ra'aytu ficlu wa faacilu alwlaada mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri alcaaqilata صifaة اwlaad wa صifaة mansuubi mansuub وcلaamaة نصb فdxة ظاahiraة في akhiri alcaaqilaةa ism faacili yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila mu faacilu caaqil marfuuc وacalaamaةu rafci damة ظaahiraة في akhiri umu mudaaf wlhaa damiru mutaصil mabniin calى dami fي maxali jari mudaafu ilayhi wlmiimu calaamaة jamci dukuur meeshaan fiiri marka mancuudkii waa alwlaad alcaaqilata waa nactigii mancuudkii owjulxraab muxuu qaatay nasbu alcaaqilaadka waa ku raacday macrifiya nakir awlaad muxuu qaatay mancuudkii macrifo alcaaqilata waa ku raacday khalaas wax dan isku raaci maayo tadkiir iyo tacniif alawlaad waa mudaker mufradkaa la fiiriya awlaad mufradkeed muxuu ahaa waladun soo mudaker ma waladun kan waa muanas alcaaqilata soo ma jeed awlaad ifraad tasniyo iyo jana awlaad waa jamc alcaaqilata waa muf soo ma jeedo laakiin alcaaqilata waa muanaf yay muanafnimada ku raacdo faacilkii ummu afaacila umn faacilkia muanafa alcaaqilata saasaa loo yihi maxaa yeele faacilkia muanafa soo ma jeedo fatalakasa waxaa soo qulaasoobay fatalakasa waxaa soo qulaasoobay min haada idaaxi cadayntan xaggeeda cadayntan xaggeeda waxaa ka soo khulaasoobay ana nacta nactiga nactiga alxaqiiqiya xaqiiqada loo nisbeeyey yatbacu waa raaca mancuuto mancuudkiisa fii arbacatin afaruu ku raaca afarto min casharatin toban ka mida ah. waxaa ka soo khulaasoobay arrintii nactiga xaqiiqigaa mancuudkiisa wuxuu ku raacaa afar toban ka mida ah waaxidun mid waxaa tidhaa fii arbacatin ku raaca soo maaha ka bedelo waaxidinu ku raaca waaxidkoo min alifraadi watasmiyati waljamci ka mida mufrad muane jamc miduu ku raaca wa waaxidin midna waa ku raaca waaxidkoo min arafci wاnasbi wاlkafdi ka mida wa waaxidin miduu ku raaca waaxidkoo min atadkiiri watamiisi ka mida wa waaxidin midna waa ku raaca waaxidkoo min ataxriif watankiiri ka mida wa nacatu nactiga nactiga asababiyu sababka loo nisbeeyey yatbacu mancuutahu mancuudkiisa waa ku raacaa fi inayn labada min khamsati shan ka mida ah. laba shan ka miduu ku raaca ka bedelo waaxidin miduu ku raacaa waaxidkoo min arafci wanasbi ka mida ah iyo walkafdi wa waaxidin midna waa ku raacaa waaxidkoo min atacriifi watankiiri ka mida ah. wayatbacu wuxuu ku raacaa marfuucahu kan ka dambeeyo isagu ku camal falay oo rafciyey waxa ka dambeeya oo asagu rafciyey oo ama aacil ah ama naag aacil wayatbacu wuxuu ku raacaa nactigu marfuucahu isimka uu asagu rafciyey alladii marfuuca bacdow ka dambeeya fii waaxidin mid oo min asnayni laba ka mida ah. wahumaa labadaasu atadkiiru wataniiu tadkiir iyo taniis ayuu mid ku raaca walaa yatbacu ku raaci maa shay-an shayna fi والتصنiyةi تصنiinti والjمع إفrاad تصniyo jamع waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeey midna ku raaci isaga weligiis mfradu ahaana bal yakunu mfradan ahaana daaئima weligiis وabada weligiis bal yakunu mfradun noqo ahaana daaئima si joogto ah وأبدا wلgiis والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد